dowladda soomaaliya waxay gudbisay xuduudaheeda iyo biyaheeda ah continental shelbiga saddex boqol iyo konton nautical mile oo biyaha badda ah oo aan xaqa u leenahay xuduudaheeda iyo calaamaynteeda shalay bisha kow iyo labaatan aheed ayaa ayadana la rajistar garay maanta soomaaliya waxay leedahay oo u rajistar garaysan jimciyadda qurumaha ka dhexaysa websiteka unclos waa public domain qof walbaa kilig inta ku siiya galaa arki kara waxaan leenahay laba boqol oo nawtical mile oo e e, e zaddeenna ah iyo saddex boqol iyo konton nawtical mile oo ah continental shalbigeen soomaaliya waajibkii dowladda soomaaliya saarnay meeshaasu aan soo dhignay ciddii dacwo noo qabta ee caalamka ah ayagaa soo qaylin doonta annagu cid aan dacwo u qabnaa ma jirto wixii aan lahayn wixii aan lahayn oon xuquuqda u lahayn oo sharciga caalamiga ah noo ogolaay oo cad oo aan laablaab lahayn ayaan rajistar garaynay oon jimciyadda qurumaha ka dhexaysa meeshii sharciga u ahayd aan dhignay cidaan dacwo u qabno iyo cidaan maxaan ku idhahdaa dood u qabno iyo cidaan dhul ku sheeganayno iyo cidaan biyo ku sheeganayno ma jirto ciddii biyo nagu sheeganayso oo iyada dacwo qabtaahi xaqay u leedahay inay dacwooto caalamkan si loo dacwoodo iyo si loo kala dacwoodo u leeyahay soomaaliyana maalintaasay ka jawaabaysaa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay aad iyo aad u fahmaan arrintaasi waxay ahayd waajib qaran waxay ahayd waajib caalami ah soomaaliya kama baxsan karin inaan samayno sidaas waajib qaran oo na saaran oo dawladda soomaaliya saaranay ahayd waajib caalami ah oo caalamiya na saaran oo heshiis iyo ururka ururo iyo qawaaniin aan soomaaliya muddo dheer ay commitibku saxiixo ka tahay ay tilmaamayeen